salaaة اleyl salaatuleylka habka ay tahay iyo habka loo tukada ayaa halkan ka bilaabayna insha allah tabaaraka wa tacaala axaadiista noo soo socota ilaa laga gaara sideed xadiid laga gaaro dhammaantood ama intooda badan waxaa laga wariyey cabdullaahi bn cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhuma ayaa laga wariyey marka intooda badanna waa in iswada lah in sha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxyaabo yar oo ladaa'if sanad ah iyo macaani yar yaroo kooban ay ku kala duunaan doonaan laakiin inteeda badan waa in isla oon kala baxsanin xadiidku lix boqol iyo waxayna ku dul wareegayaan eh, in qiyaamuleylka laba labo uu yahay witirkana hal ragca ay u dambeyso ayuu intiisa badan ku dul wareegayaa in sha allahu tabaaraka wa xadiidku lix boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي mat akhbarna moxamed ibn bashaar abundar wa iqaة xaafid qaala xadaثna moxamed ibn jacfar moxamed ibn jacfar waa gundar wa iqaة صaxiixu اlkitaab wa cabdiraxmaan wa fiihi kafla yarna waa jirtay wa cabdiraxmaan ibn hdi waa imaamkii qaala waxay idhan labadoodaas xadaثna waxaa noo warramay shucba ibn xajaaj waa imaamka ayaa noo warramay can yacla ibn caطa ayuu nooga warramay aلطaa'ifi wa iqa ninka ayuu nooga warramay annahu isaga samic wuxuu ka maqlay caliyan cali ibn cabdillaahi albaariqi اlasdi waa saduuq rubama akhطأ ninka ayuu ka maqlay annahu cali samica inuu ka maqlay ibna cumar cabdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhuma yuxadiu isagoo ka warramay ka warrami can اnebiy nabi ka warrama salى اllahu عalayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam salaatu leyl habeenka salaadiisa iyo wanahaar maalinta salaadeeda mathnaa mathnaa waa laba laba ayaan ka maqlay nabigeenna isagula isagoo lah ayuu leh cbdulahi bn cumar khaaab radi allahu taala anhuma qaala abu cabdiraxmaan alimaam anasaa'i wuxuu yihi abu cabdiraxmaan haada alxadiidu xadiidkan cindii agtayda khaطa'un waa gaf habka loo wariyey oo nahaar lagu daray waa gaf ayuu leeyahy wuxuu yidhi salaatu leyli matna matna waa noo imaan doontaa laakiin nahaar in lagu daro waa gef uu rawaadda nin ka mid uu ku gafay ayuu leeyahay raxima allahu اljamiic nahaarkaas marka ruwaaddii ka warisay cabdullaahi bni cumar ibn اkhaaab radia allahu tacaala canhuma oo saxiixeynka iyo keyrkoodba ku taallo waa salaatu leyli matna matna laakiin ninkan la yidhaha cali alasdi ayaa la gooni noqday oo cabdulaahi bin cumar ibn khaaab radi allahu tacala anuma ka wariyey riwaayadan dheeriga ay la socota iwanahaar marka intaas ayuu sheegayaa in marka ay la gooni noqday ninka la yidhaahdo cali alasdi oo ruwaadi kale oo asaga weliba la midka ahayd amaba ka tirada badnayd uu kala gooni noqday lafdadaas ayada ahna shuduud ahaan ay tahay ayuu halkaas alimaam النسائي u cabira calayhim raxmat اllahi jamiica laakiin xadiidka waa xadiid صaxiixa lafdadaas marka wanahaarta ah ayaa lafda yara gooni ahaan ah weeyaan xadiidku lix boqol iyo toddoba-iyo lixdanaad waa xadiis maxaa yeele cabdullaahi bin cumar laftirkiisa waxaa ka sugan in uu salaadaha sunnada ah maalintii afar israacan jiray ayaa ka sugan afar inuu israacan jiray haalibanna raawiga wixii uu nabigeena ka wariyay sala allahu calayh ali wasalam iyo ficilkiisa uu iswaafajiyaa aslahum sidaas haddii marka nahaarida ay sugan tahay inuu wariyo xadiidkaas nahaarka ah sidoo kalena isaga uu afar afar dukada sunnadii maalinta ahayd isma qabanaysa isma qabanaysa weyaan marka caalsdi ayaa laga yaabaa inuu wahmi ku dhacay cali raxmat ullah xadiid kun lix boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala aimam nas alي abarna mxamed ibn qudamة اbasisi wa iqa qala xadaثna jariir ibn cabdilxamid الdabi wa iqaة can mansuur muctamir wa iqa can xabiib ibn abi haabit abi haabitkaas waxaa way qays ayaa lih alkufi wa iqaة faqihu kahiir اlsaari wالtadliis can طaawus ibn kaysaan waa ninkii ataqanin qala wuxuu yihi طaawus raxima اllah اjamiع qaala ibn cumar cabdulahi bn cumar wuxuu yihi radi allahu tacala canهuma sala junin baa wuxuu weydiye rasuulah weydiye sal sl min salaati leyli habeenka salaada la tukada ayuu wax ka weydiye nabigeena sala allahu alay waslem qaala wuxuu yidhi manaa manaa waa laba laba faidaa khashita subxa salaada subax haddii inay kugu dilaacdo aad ka baqdo e ama salaada ay dilaacdo haddii aad ka baqdo e faawtir tiro dheer la imow biwaaxidatin hal rakca tiro dheer ugu dhigo oo shafcigii kaga bax ayuu nabiga amar ku siiyey allahu calayhi waaalihi wasalam marka labalabaa la wadi marka salaada aad ka baqdo inay kugu dhalatana hal ragca qac ka sii sidaa weyaan xadid kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas alي amt akhbarana moxamed ibn masun jawaaz waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna nacam mid baan ka boodi miya sideed iyo lixdan aan ka boodi miya waaye xadiid kun lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nascnt abarna xamr bn cuثmaan alxamsi waa saduq wmuxamed ibn sadqata aljublaaniy waa saduq qaala xadaثana muxamed ibn xarb alkhawlaani alxamsi waa iqa can azubaydi zubaydigaas dhowr jeer nagnu soo noqnoqday waa muxamed ibn waliid alxamsi waa iqat xaafid can zuhri zuhri waa imaamkii can salim ibn cabdilahi bni cumar waa iqat faqiih tabt can abihi abi wuxuu ka wariyey cbdullahi bn cumar bn khaaab radi allahu ta anhu an nabiyina nabig sl sl qa nabigan wuxuu yidhi salaatu leyl habeenka salaada la tukada manaa manaa waa laba laba fa idaa khifta haddii aad ka baqda asubxa subaxa inuu kugu dilaaca fa awtir tiro dheer la imow biwaaxidatin hal ragca ayuu nabigan amar ku bixi sala allahu alay waslm xadiidkaas waa muttafaqun calayh xadiidku lix boqol iyo sagaal lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna mxamed bn mansuur jawaz wa iqat qal xadana sufyan bn cuyeyna waa imaamkii can ibnu abi labiid ibn abi labiid magii waxaa la cabdulaahi almadani abu mugiira waa iqat rumya biاlqadr can abi salmt bn abdirxman wa iqat faqiih habt iqatun habtun faqiihun xaafid inta mxuu wasfiy waa lagu kala tilmaamaa can ibni cumar cbdillah bn cumr bn khaaab radi allahu ta anuma qal samictu waxaan ka maqlay rasul ba ka maqlay sal slm cala minbari isagoo mimbarka saaran ayaan ka maqlay yus'alu la weydiini can salaati اleyl isagoo mimbarka saaran ayaa nabigu waxaa la weydiiyey salaatuleylkii faqaala nabigan wuxu yih sal slm manaa manaa waa laba laba weeyaan faidaa khifta haddii aad ka badda subxa faawtir witr la imo birakcati hal rakca xadiidku lix boqol iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas amt barna muusa ibnu saciid aلthaqriy athaqri ha iyo ayn iyo ra iya waa saduuq qaala xadaثana axmed bn cabdillahi bn yunis التmيمي وثقة xاaفظ قال xdثna زhير بن معاوية وثقة qال وu xdثna وxaa الحسن بن حر النخعي ثقة فاضل قال xdثna نافع مولى cبدالله بن عمر وثقة ana ibna cumar cabdullahi bn cumar ahbarahum wuxuu sheegay radia allahu tacala canhuma ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuulahi weydiy sal slm can salaati leyli salaatuleylka iyo wax ka weydiiyey qaala wuxuu yidhi mana mana waa labalaba salaatuleylka waa labalaba weeyaan fa khashiya hadduu ka baqo xaduku midkiin asubxa salaad subax inay ku dilaacdo ama fajarku ku dilaaco falyutir witr hala yimaado biwaaxidatin hal rakca saas ayuu nabigan amar bixi sal sl axaadiista marka waa isku macaani waxaa kala duwan un ruwaadun baa kala duwan waayo xadiidku lix boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay amat la akhbarana bn saciid qala xadana laysa ibn sacd imam ahli misra can naafic mawla cabdillahi bn cumar ibn cumar radi allahu ta anuma an nebi wuxu ku uri sal slm xadidkan waa rubaaci xadiidkan waa rubaaci oo nabigeena calayhi الsalaatu salaam iyo imaam annasaa-i waxaa udhexaysa afar naf bes ayaa udhexayso marka waa sanad aad u sareeyo caali ah sanadka caaligaana culimada aad bay u doorbidaana way jecel yihiin maxaa nabiga loo dhawaana calayhi الsalaatu wasalaam can nabiga nabig uu kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi salaatu leyli salaatu leylka mana mana waa laba laba faidaa khifta haddii aad ka bado asubxa salaad subx inay kugu dilaacdo fawtir la imow ama witr kula imow biwaaxidati hal rakca oo tira muxuu isdheer la imow weyaan xadiidku lix boqol iyo laba iyo todobaatanaad waa xadis saxiix isnaada qaala alimam nas alي abarna axmed ibnu moxamed ibn mugiira alasdi alximsi waa saduuq qaala xadaثana cuثmaan ibnu saciid ibnu kaiir alximsi waa iqaة caabid can shucayb ibn abi xamزة الxmsi wa iqة habt xaafiظ can الzuhri waa mxamed shab zuhri waa imaamka an salim mawla can salim ibn cabdillahi bn cumar wa iqaة faqiih can ibn cumar wuxuu ku radi allahu ta anuma qal yir abdillahi bn cumar sa'ala rajulin ba wuxuu weydiiyey oo min muslimiina muslimiinta ka mid a rasuul اllahi uu weydiy sal slm kayfa salaatu leyl salaatuleylka see weeyaan xaaladeeda ama see loo tukadaa faqaala nabigeen wuxuu yidhi sal اl slm salaatu leyli mana mana waa laba laba weeyaan faidaa khifta haddii aad ka baqdo asubxa salaada subax ama inaad subaxda ay dilaacdo fawtir witr la imaw biwaaxidatin hal rakca witr ku sameey weeyaan saasuu nabigan amar ku bi xadiista hore kulli way isleeyihiin laakiin ruwaadda ayaa kala duwan xadiidku lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai akhbarna moxamed ibnu yaxya aلduhli moxamed ibnu yaxya duhli الnaysaburi alimaam alxaafid alxuja qaala xadaثana yacquub ibrahim الزهري المdني ثقة فاضل قال xdثنا بن أخي بن شhهاaب بن شhهاaب walaalkii wiilkiisa weyaan محamed شhاب الزهري nin la dhaشhay ayaa wiilkan dhalay waxaa la yidhah محamed بن cabdاللahi بن مسلم الزهري المdني waa صدوq lahu أwhاam can أmhi adeerkiis waa imaam بن شhاب الزهري ee adeerkii ah qal أخbarnii waxay waray محamed بن cabdiرحمaن بن cawف الزهري waa ثiqة ana cabdالlahi bn cumar ibn khaaab radi alahu ta ma ahbar wuxuu sheegay ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul rasulka la weydiy sal l slm salaati leyl salaada habeenka la wax ka weydiiyey faqaala rasul rasulka wuxuu yihi sala اllah alay slm salaatu leyli matna matna salaatuleylku waa laba laba faidaa khashita subxa fawtir biwaaxida hal witr hal ragco witr alla iman waa intaaso axaadiistaa marka tirada badanoo socota dhammaan waxay ishaarayaan in salaatuleylka ay labalaba yihiin xadiidka hore oo warnahaaride intaanan ka hayn lidalika xadiidka hore waxaa dhan looga riixay waad arkaysaan waa laga batay cali alasdi raggii kale o dhan intay mareen salaatuleil bay ka dhigeen cid marka war nahaar ku raacda miyaad haysaan waa maya xadiidku lix boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas alay mt abarna axmed ibn اlhaytham axmed ibn اlhaytham aلthaqri waa saduuq qala xadaثna xarml bn yaxya tujibi waa saaxib imam shaafici waa saduuq qala xadaثna ibn wahb cabdullahi bn wahb weeyaan waa iqaة xaafid caabid qala akhbaranii waxa waray camr ibn xaariث almisri iqaة xaafid faqih ana ibn shihaab الzuhri xadaثa wuxuu sheegay ana salim ibn cabdillahi bn cumar iyo waxumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf weeyaan xadaثaa waxay u sheegeen can cabdilaahi ibn cumar ibn khaaab radi allahu taala anhuma qaal qaama inuu istaagay ama qaala inuu yihi qaama waxaa istaagay rajulin baa istaagay faqaala kadibna wuxuu ya rasul rasuulka allow kayfa salaatu leyl salaatuleyl say ahaatay xaaladeeda waa nooce see loo tukadaa faqala rasul u sl salaatu leyli mana mana waa laba laba faidaa khifta subxa haddii salaada subax inay kugu dilaacdo ka baqdana fawtir biwaxidatan hal witr la imow axaadiistan marka tirada badan oo dhammaantoodna habka loo tukana ah waxay ku caddahay in salaatuleylka aan laiswada raacinaynin marmar xaalado gooniha dhacdo oo toddoba hal laisraaciyo amaba sagaal hal laisraaciyo waa xaalado kooban laakiin in ay laba labo tahay ay axaadiistaan oo dhan ay caddaynayaan cabdullahi bin cumar ibn khaaab radi allahu taala anuma cid kaga badisana nabigeenna xagga itibaaca wuxuusan ogeyn waa gooni oo cilmi uusan u haynin laakiin cid kaga badisa lama hayo sida awgeed salaatuleil hore laba ayaa la tukanay laba laba laba laba laba markii ay ku dhammaato oo fajarka uu soo dhawaado ama xilligaad saaxan rabtay haddii aad iska yaro saaxan rabto markii la gaaran hal ragca ku witri ayuu nabigeen amar ku bixiya sal اllah alay nacam cishaa markii la tukada codkii agaaban a oo iska tukada markuu cishihii tukaday witrkii qaa ka siistay janno insha allah nicmo waa nicmo marba hadduu cishaa qofka tukada wixii cishaha ka dambeeya marka xilliga waxaa bila qiyaamuleylkaa bilowday iyo waterkii marka lidaalika waxaa noo imaan doonta ragga qaar oo la fara inay intaynan saaxanin ka hore water tukadaan waa kuwa hurdada weyn dadka waa kala duwan yihin mogti qaar baa la fari haa ninka soo toosaa abadan qofka damca inuu soo toosaa witer lama imaanayo awalka oo rajayna qudarayna laakiin qofka huba dadka qaar halkan fadhiya qaaraa huba inay soo kacayn muakad wa waxaa laga yaabaa kan soo kaca inay ka imaan fiican yihiin laakiin tabar ma laha hurdadee qab khalaas waaw muxuu ahaa dhagax meel ku dhacay ya ha ha ha waad ugu witrka hormarsada Eh, waa sida waa noo imaan doonta casharkay ku jirtaa insha allah way noo imaan doonta nacam sheekh nuur waa xaalada uu nabigeena u sameey oon soo marnay xali oo mar sagaal lahayd iyo mar tobanayd waxaan soo marnay mogta mar in eh, toddoba rakca in la dukada uu nabiga tukaday sal slam ama sagaal uu tukaday kadibna gadaal damaan laba oo uu ku tukaday laba rakcaan oo gadaal isagoo fadhi uu ka raaciyey marka xaalado un laakiin sida qaalibka ah oo axaadiistan aad u arkaysaan kuwo kale loo imaan doona waa labalabadaas un <clears throat> sidaa weyaan waayahay baab اmri farid lisfaro ayuu baabkan u baabay bilutri witer lisfaro in lala imaado war witer tukaday war witer ka taginay lisdhah ayuu baabkan u baabay xadid kun lix boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alayh akhbarna hanaad ibn sari abu sari waa iqa can abi bakr ibn cayaash alasadi اlkufi اlmuqri iqaة caabidu kabura fasa'a xifduhu wa kitaabu صaxiix can abi isxaaq الsabici wa iqaة caabidu اkhtalطa biakhirihi fakana yudalis can caaصim wahuwa ibnu damrata الsaluli alkufi waa saduuq can cali bn abi aalib radi allahu taala arda qaala wuxuu cali bn abi aalib awtara witir ayuu la imaaday rasul rasulka sal slm uma kadibna qaala wuxuu yidhi yaa ahla اlqur'aani ahlu qur'aanow awtiruu war witir la imaada faina allaha alla weyne caza wajalla witrun waa witr waa tiro isdheer yuxibu lwitra witrkana wuu jecli rabbigan subxaana wa tacala marka witrka la imaada qur-aanka ilahay xambaarsantihiin waa taqaanaan adinkaa marka ku habboon cid qur-aanka ee akhriso qur-aanka hadday aad taqaanaanna oo kalaamka alla ah witrka la imaad ayuu nabiga amar ku bixina sal l sl xadidku lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa arad ma ahaanin ka hiati maktuubati salaada faradka oo kale sidood oo kale fardu ma aha kow walaakinahu isaga sunnatun waa sunna iyo ariiq sannaha uu jideeyey rasulla rasulka uu jidey sal alla slm waxaa laisku hayaa witirka ma waajibba ma farad ba cafwan mise waa sunno adag jamhuur ahlicilm waxay qabaan inuu yahay sunno muakad oo aad culus rag qabana way jiraan waa waajib oo amarkaas la bixina waxay ku xambaareen lilwujuub baabu اlxafi boori laisku booriyay ayuu baabkan u baabay cala witri witr laisku booriye qabla الnowm intaan la saaxnin ka hore in witrka la tukada waata marka baabka waa kan waa ragga sida jawaanku dhacayaan qab ama dumarka marka kuwa iyaga ah hawshooda intay masaajidka bia fushadeen xitaa guriga ma aha haddii guriga ay furin ku furin karaan waa fiicanta maxaa yeelay waxaa weeyaan wax adubta somalida waxay dhihi jireen muro gunti ku jira kuwo geed ku yaallo ummadaada maqli jirteen marka waxaad hubtaa markaad cishaha ka baxdo inaad saddex ragca amaba kow iyo toban ragca amaba toddoba ragca amaba inta ilahay uu kuu qadaro inaad tukan kartaad hubtaa laakiin markaad dhacdo haddii aad toban alam dhinacyaas ka dhigto oo tirahdo haliga kiciyo dad noocaasaa jira waana muxaqiq nabigeen lidaalika ragga qaar wuxuu kula dardaarmay ood kula ballamay waa an uutira qabla an anaam waad noo imaan doontaa inaan witir la imaado intaan hurdin muxuu yaqaana inuu hurdo weyn yahy marka isku mid maa dadka ma janno ma necbo iimaankiisa hoos ma jira laakiin waa tabartiis marka nin walba tabartiisa ay qodax uga tagtaa waaya dadka qaarna alxamdu lilah ilaahay fadligii subxaana wa tacaala marba haddii sideed sac la gaaro bas waa isdeeyeen hurda waa nicmo weyne ilahay dadka uu ku khaas yeelay in cidduu rabo allahu akbar xadiidku lix boqol iyo toban iyo todobaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas abarna sulayman ibnu salm albalki almusaaxifi wa wa muxamed ibn cali ibn xasan ibn shaqiiq almarwazi weyaan wa can nadr ibn shumayl alnaxwi albasri wa iqatun qaala ambana shucba waa imaamkii can abi shamrin baa idiin qoran qaarkiin laakiin sida saxda waxaa weeyaan bikasri ashiin can abi shimrin weeyaan abi shimr الضبعي البصري ومقبول عن أبي عثمان النهدي أبو عثمان وعبد الرحمن ابن مل مل مل انت بقى اللي كراه بتثليث تثليث الميم عبد الرحمن ابن مل ابن مل ابن مل النهدي الكوفي ثم البص بصري ثقة ثبت xilliga nabigu wuu noolaa ala slat slam laakiin nabiga muusan arkin waana iqa waa caabid nin caadi ma ahayn can abi hurayrat waxaa ka wariyay cabdiraxmaan sakri dawsi radia allahu taala arda qala wuxu uhi abdiraxmaan sakri dawsi awsaani waxaa ii dardaarmay khaliilii wadaygay ee dardaarmay saaxiibkay bialaain saddex igula dardaarmay waxaa ka mid ahayd annawmi hurda calaa witrin anoo witri inaan saahdo ayuu igula dardaarmay o iyo warakcatay alfajri iyo labada rakco salaada fajr ka horeysa inaanan ka tegin ayuu kula dardaarmay wa sawmi nacam annawmi calaa witrin iyo wa siyaami alaaثati ayaamin saddex maalmood sonkooda min kulli shahrin bila arka oo caddada ah saddexiy tobanaadka afariy tobnaadka shan iy tobanaadka iyo warakcatay duxa iyo labada rakca ee barqinka la tukada salaaة اlawaabiin oo nabigana ku tilmaamay sal ا slm saddexdaas shay ayuu nabiga weliba saaxiibkay ah ayuu igula dardaarmay nabigana wuxuu yidhi sal l slm low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa khaliila abu ayaan ka dhigan laha khaliil abu hurayra muxuu leeyahay khaliili abu darna muxuu leeyahay xadiid kale khaliili soo ma garan see lasugugeyn labada xadiisa lagu jamcini waxaa lagu jamcini ayagaa ka dhigtay axsanta ayagaa ka dhigtay ayagaa ka dhigtay asaga kamuusan dhiganin sala allahu alayhi waalihi wasalam waaya nacam laba afar sideed kulli dhib ma lahan ala tukan karaa laakiin laba rakca ugu yar inta la tukada waaya xadiidka kun lix boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam النasي alي mt abarna mxamed بn bashاr wbundar wa iqaة xaafiظ qala xadaثna mxamed بn jacfar wqundar iqaة صaxix kitab wfihi غafla qala xadaثna shucba uma dakara kelimata macnaha ayuu sheegay can cabaas aljurayri macan buu yidhi mise ana mise qaala kelimada uu sheega marka waa siiqada waxa ugu warina cabaas ayuu ula jeedaa uma dakara kelimata macnaha saa weeyaan qaala wuxuu yidhi cabaas aljurayri cabaas ibna faruukha aljurayri waa iqatun waana reer basre qaala wuxuu yidhi cabaas samictu waxaan ka maqlay abaa cumaan anahdi haddaan soo marnay can abi hurayrat isagoo ka warramay ayaan muxuu ahaa ayaan maqlay u yidhi qaala wuxuu yidhi abu hurayra awsaanii waxaa ii dardaarmay khaliilii saaxiibkay bialaain saddex ayuu ii dardaarmay alwitri ayuu ii awala leyl habeenka awalkiisa aan witr la imaado iyo warakcata alfajri salaada fajr labada rakca inaanan ka tegin iyo sawmi alaaa ayaami min kuli shahrin bil kasta inaan saddex maalmood ka soomo ayuu dardaarmay marka dardaaranka nabi maxamed waa kaas calayhi salaa slaam ninkii u jeclaa uu dardaarmay baabu nahyi nabiy nabiga diidma uu diida calayhi salaatu wasalaam iyo reebid uu reeba can alwitrayni laba witir in lala imaado fii leylatin hal habeen diidma uu diiday ayuu baabkan u baab yahay inaan la ogolayn habeenkii inaad awalkeena aad witr la imaado wasadkiina la imaado gebagabada la imaado khayr batay weeyaan maxaa dhiba ama khayr batay mogta ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum weeyaan qul in kuntum tuxibuuna allah faاtabicuunii calaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin اlmahdiyiin dadka qaaraa mogtahay markaad Eh, waxyaabo aan diinta ku soo aroorin oo laakiin cibaada markay sameeyaan oo tirado cibaadadan yaad xaggeed ka keentay wuxuu ku le khayr unbaa badsaday maxaa dhib ah khayr unbaa badsaday haddii ay sidaa ta marka imaamkeenna salaada cisho caawa waxaan leenahay shee khayr lakusiiya khayr noo bad khayrka noo baday khayrka noo baday afarta ragcamaan lix nooga dhig intaa un baan leenahay ka warrama ma soconi ma soconays ma soconays wa la tukada aradka ugu fadli badan faradka noo yaro kordhiya bedelka uu afar tukan lahaa caaw cishaa insha allah tabaaraka watacaala labu nooga dari ama sideeda nooga dhig khayrka noo bate mararka qaar waxaa weeyaan qofka meel dhow ayaa wax loogu sheegi karaa qofka ku dhaha waxaan waa khayr hadduu khayr iyo dhib ma laha salaada maqrib saddex may u ahaanayba afraan ka dhiganayna salaada subax waa xilligii ay nafta aad ay mashquul ku jirino aad ay u degan tahay si waxaan ka dhiganaynaa afar maxaa dhibaato muxuu ma inagama dhigay oo tanna iyo tan maxay ku kala duwan yihin marka ya waa baab mogta catwa waxaad marba ay diin noqdaan waa in loo haayo qaala allaahu qaala rasuuluhu loo haayo adduunya hadda ay noqota ayada dhib ma lahanoo antum aclamu biamri dunyaakum wix adduunye ah adinkaa xuru ah xaaraana ku dhicin bas laakiin adduunkaada sidaad u dhaqani sidaad u habaysani sidaad u ganacsani adoon xaaraan ku dhacaynin aday ku taalla ma awalka hore aad ganacsani ma awalka dambe ad ganacsani ma dhowr saacad ganacsani aday ku taalla ma dharka ka ganacsani ma saabuunad ka ganacsani aday ku taalla cid baabuur m weyn miyaad qaadani mid yar aad qaadani shidaalka ma waxaad ku shubani toban litir mise boqol litir aad ku shubani hawsha aday ku taalla madax ma duubani cimaamad iyo maad saarani mise koofiyadaad saarani aday ku taalla ma banaysani ma xiirani mise waa wixii adduunyadaada ku saabsan adiga xor u ah xaaraan haddaadan gelaynin laakiin wix diin ku saabsan waa inaad qaala allahu keento ama qaala rasuulu keento bas baab kale oo kaa socona lama arka waaya baabu nahyi اnebiyi nabiga diidmau diid ayuu baabkan u baab yahay can ilwitrayni laba watir fii leylatin halabeen la imaado xadiidkun lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasri alay akbarna hanaad ibnu sari abu sari waa can mulaazim ibni camr alyamaami wa saduuq qaala xadaثana cabdullahi bnu badr alxanafi asuxaymi alyamaami iqa suxaymiyiintan raggan loo yaqaano oo asuxaymidaas nisbadaas waa wax xilli hore waad ujeedaan xilligaas hore taqriiban waa taabiciintii yaryaraa ama watawal atbaac wa qabiilka suxaymiga la yihah ilaa hadeertan wuxuu joogaa madiina ay degan yihin hataa dad culimo hataas suxaymi la yihah ayaa jira waana badan yihin marka ma suxaymigaasa mise suxaymi kale allahu aclam waayahay hay can qays ibnu alq alxanafi waa saduuq qaala wuxuu yidhi zaaranaa waxaa na booqday abi aabbahe ayaa nasoo booqday na booqday alq ibnu cali ahaa oo saxaabi jaliil alqi ibnu cali xadiid uu aad mashhuur ugu yaha jira ma taqaanaa waan soo marnay busro iyo alqi ma xasuusta inaan soo marnay masalada uu ka muxuu ahaa mid isu wariyey ma xasuustaan soo hilmaamteen ya sheekh maya waay wuxuu ka hadlayay xadiid isaga u wariyey busrana xadiid ya maya mas'ale ay laba ku kala duwanaayeen oo ku saabsanayd nawaaqid اlwudu weyse waxyaabaa jibna masu dakar ya culama alla ma aar ma <laughs> yansa mashaayikhuna ya marka balqi iyo busr labadooda midna waxaa weeyaan huwa badcatu minka taabasho inay jibinaynin la dakarka amaba xibin taranka la taabto midna maya inay jibinaysa masaladaas iyada saa si fiican uma soo marin is waa tilmaamteen waay wa طلq بن cali waa صxaabi jaliil radi الlahu taala arda fii yowmi ym fii yowmi yowmin maalin ayuuna soo maray zaarna waxaana soo booqday abi aabahi طلq ibn cali ahaa fii yowmin maalin oo min ramadaan ayuuna soo maray faamsaa bina oo nagu galabaystay galab ayuu gaaray wa qaama bina uunala istaagay una dujiyey tilka leyla habeenkaas fa awtara bina witr ayuu muxuu nala dukaday ama wuuna dujiyey salaad witr ah uma kadibna inxadara wuxuu u hoobtay ilaa masjidin masjid ayuu uhoobtay masjid ayuu tagay fasalaa biasxaabihi mar labaad raggii ayuu dujiyey masjidkaa joogay waa mucaad ibnu jabal wuuu samayn jiray xataa baqiya ilaa uu ka hara alwitru witrka uu ka hara uma kadibna qadama rajula nin buu hormariyey ilaa hore witr usoo dukaday mogta nin buu hormariyey faqala wuxuu awtir bihim witrka duji oo witrka adiga imaam ugu noqo فنii aniga samtu waan ka maql rasul an ka maqlay sal sl qul isagoona laa witraani fii leyla laba witir hal habeen ma ayaan ka maqlay sidaa darteed marka adiga duji masale marka meeshaan waxaa jirta culimada ay aad uga hadlaan waxaa loo yaqaana naqd اlwitri ama alwatri horta watri in la yidhaahdo oo bifatxi alwaaw la dhaha iyo witri in la dhaha labada luqoodba waa luqadaha carabta qur-aankana way ku soo aroortayo rabbigeen subxaanaه wa tacaala wالshafci wاlwatri marka quraada qaar waxay akhriyaan alwatr qaarna alwitri ay akhrinayaan jamhuurtooda waxay akhriyaan alwatr ahlu xijaaz iyo ahlu tamiimna waa kala duwan yihiinoo qolyahan dhankan najdi dhankaa degan bifatxi waaw ay akhriyaan awatri ay dhahaan alxujaazna waxay akhriyaan bikasri alwaaw witri ayay akhriyaan marka ishkaal ma laha ama luqadooda ah waxaa dhi ishkaal kuma sugna marka ka luuqad ahaan witri dhahdaya iyo watri dhahdaaba wax dhiboo ku sugan ma laha hadduu marka sheekoo yidhaahdo albaabulwitri hadduu yidhahdo waa saxan yahay hortiis ka leexa hadduu baabulwatri dhahana isna waa saxan yahay hortiisa ka leexa waa luqat tamiim iyo luqat ahlilxijaaz qur-aankana quraada amaba waxaa weeyaan asxaab alqira'aatna jamhuurtooda waxay akhriyaan alwitri qaarna waxay akhriyaan alwatri ay akhriyaan oo kooban marka jamhuurta waxay akhriyaan alwatri qaarna waxay akhriyaan alwitri oo cagsi marka qodoba qodobkaas qodobka labaad witirka ama watarka in aad tukato oo kadibna gadaal aad ka buriso intaad mid kale ku darsato aad iska waddo mar labaad marka witr aad la imaado ma bannaan tahay mis ma bannaano inay naqdiga uu bannaan yahay qolaa ku tageen oo maxaad samaynaysaa hal rakc witr aad tukatay mogta bedelkii marka laba laba aad wadi lahayd hal rakcaad la imaanaysaa kadibna meeshii waxaa kuu xirmay shafci laba ragca xirantay kadibna waxaad noqonaysaa qof fireesha oon bala qabin waa waska wadan waa wadan waa wadan markii aad gaarto xilligii fajarka aad soo dhawaa ama aad saaxan lahayd ama aad danaysan lahayd ayaad watarka la imaanaysaa kii hore marka waxaa ku dhacay annaqdu waa la buriyey qaar saasay qabaan dhib inay lahayn qaarna waxay qabaan maya haba ka yaabin wax la burin kara ma jir salaadda waa xirantay bakage xirmi wa salaadda horo la tukaday oo laga soo baxay waa oo hurdo iyo danaysi kale iyo yani xataa janaabo qofka inay ku dhacdo iyo hawlo badan u dhacayn kara soo ma baabkaas baab xirmi wa wax marka aad ka daba tuurtay laba witr may noqoni saddex saddexay kugu sii noqoni saasay qabaan kii hore iyo midkaan nabadgooni u riday iyo mid nabadgoonaadkaan imaan doonto marka baabkaan wuxuu noqday baab isku dhex yaacay marka way diidayaan labada ariiqo marka furan labada muxuu ahaa fariiq kala qabaan waxaa weeyaan in aad witrka hore buriso witrka hore inaad buriso kadibna ood hal ragca ku turtood ku darto kadibna iska tukata aakhir leylkana ad la imaado witrka cadiga waxaa kaloo ayadna muxuu ahaa ay qabaan inay tan ugu fiican tahay in waa suuragal wallahu aclam eh, in aad qofka witrkiisa hore witr u ahaado witrkiisa hore witr uu ahaado laakiin intuu rabo iska tukada laba laba haakada ilaa ilahay intuu qadaro uu iska tukada labadaba dhib ma lahan wallahu aclam baabu waqti اwitri witrka waqtigiisa ayuu baabkan u baab yahay goormaa la tukani goormaan ugu fiican xadidku lix boqol iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qala imam nas abarna mxamed ibn mutn anasi wahiqat xaafid qala xadana mxamed ibn jacfar waqundar qala xadana shucba waa imaamkii can abi isxaaq isabici can aswad ibn yaziid النخعي واثقة ثبت فقيه مخضرم qaala saaltu waxaan weydiye caaishata ummuminiin radi allahu taala ardaha can salaati rasuul ayaan wax ka weydiiyey sal slm waa salaatuleylkii faqaalat waxay tihi kaana wuxuu ada nabigana sal slm yanaamu mid iska hurda iska saaxda awala leyli habeenka awalku iska saaxan jiray uma intaa kadibna yaquumu istaagi jir nabigeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam faidaa kaana goortu ahaaday min asaxri faidaa goortii kaana u ahaaday min asaxri faidaa kaana min asaxr bimacnaa fi saxr weeyaan markuu xilliga suxuurta jooga aw tara witr ayuu nabigen la imaan jiray sal slm uma intaa kadibna ataa wuxuu imaan jiray nabigeena calayhi sala slam firaasha ayuu imaan jiray faidaa kaana hadduu u lahu isaga xaajatun dan alama biahlihi reerkiisa ayuu la kulmi jiray sala allahu alay waslm oo dan uu ka leeyahay faidaa samica hadduu maqlo marka aladaana aadaanka hadduu maqla waaba nabiga sariirta kasoo boodi jiray sala allah alay slam fain kaana hadduu yahay junuuban mid janaabo qaba afaada calayhi min alma biyo ayuu isku shuubi jir nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wailaa hadduusan janaabo qabinna tawada weyse qaadan jiray uma kharaja ila asalaa salaad iyuu nabigeenu bixi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka habka wakhtiga waterka la tukana marka waa aakhir leylka halkaas ayuu ka rabaa weeyaan xadiidku lix boqol iyo ko iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih amat l akhbarana isxaaq bn mansuur alkawsaj almarwazi wahiqat habt qala xadaana cbdiraxman mahdi waa imaamkii can sufyaan اthawri wa amiir اlmuminiin fi xadiid can abi xasiin abu xasiin waa cuثmaan ibnu caasim alasadi wahiqat habtun suniyu rubama dallas can yaxya ibn wahaab alasadi wahiqat caabid can masruuq ibn ajdac waa imaamkii can caaishata wuxuu ka wariyey radi allahu ta adaha qaalat waxay tir caaisha aw tara rasuula nabigaa lagu watriyey witr ayuu la imaanay min awalihi ay min awali leyl habeenka awalkiisa witr ayuu la imaanay iyo waakhiri aakhirkiisa wuu la imaanay wa awsaihi bartamihiisna waa la imaanay waintahaa wuxuu ku gabagaboobay witru witrkiisa ila asaxari xilliga suxuurta ayaa u dambeysay marka witrka nabigeenna calaih slat slam awal leyl witr ayuu la imaanay xilliyada qaar marna wuxuu la imaaday bartamaha marna aakhirkiisa ilaa witrka uu gabagabadiisu noqday xilliga suxuurta laakiin inta nabigeenna badnayd calayhi الsalaatu wasalaam oona fadli badan waa aakhirka sida wey waa liman qadara calى dalik xadiidku lix boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadid صaxiixa qala imam nas abarna qtayb bn saciid ibn jamiil min طariif albaqrani wahiqat tabt qala xadaثana leyt bn sacd waa imaamkii reer masr can naafic mowla cabdillahi bn cumar ana ibna cumar radia allahu ta anuma qala abdillahi bn cumar man salaa qofka tukada min leyl habeenka oo salaatuleyl ilaahay uu qadara subxaana wa tacaala falyajcal ha yeela aakhira salaati salaadiisa gebagabadeeda witran witra ka yeelo fa ina rasuula rasulka sal slam kaana wuxuu ahaaday ya'muru mid farada bidalika arrinkaas in la sameeyo ayuu fari jiray wuxuu farayaa xilligaas waa xilli mashhuud ah malaa'igtiyaa soo xaadiri waxaa ka weyn rabiاlciza tabaaraka wa ayaa yanzil ilaa samaai dunya iu soo degi markaasuu leeya waxay weydiisanaan waxsiiya baabu اmri faridliisfar ayuu baabkan u baabay bilwitri witrka in lala imaado qabla subxi salaad subax ka hore intay salaada subax dilaacin ka hore in witr lala imaada faridiis far ayuu baabkan u baabi xadidku lix boqol iyo sideed saddex iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alي abarna cubaydillahi bn fadalata ibn ibrahim الnasaئي wahiqaة habt qala xadaثna moxamed whuwa ibn mubaarak hahi الsuriy wahiqa qala xadaثna mucaawiya wbn salaam ibn abi salaam wahiqa can yaxya ibn abi kaثiir wahiqaة habtun yudlis wayursil qala akhbarnii abu nadra alcawaqiyu abu nadr alcawaqi waa almundir ibnu malik albasri waa iqa annahu isaga samia wuxuu ka maqlay abaa saciid alkhudri radia allahu taala anu yaquul isagoo suila waxaa la weydiiyey rasuul ayaa la weydiye sala allahu alay wasalam can witri witrka ee wax nabigeena wax laga weydiye calayi slat slam faqala wuxuu yidhi awtiruu war witir la imaada qabla subxi salaada subaxintayna in dilaacin ka hore ama xilliga subax uusan dilaacin witir la imaada ayuu nabiga amar ku bixina sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidku lix boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala imam nasai amt abarna yaya ibnu yaxya ibnu durusta albasri waa qaala xadaana ismaaciil ismaaciil ibraahim ibn cabdilmalik alqanaat waa saduuqun fii xifdihi shay qaala xadaana yaxya wahuwa ibn abi kaiir haddaan soo marnay can abi nadrata isna waan soo marnay can abi saciid alkhudri radia allahu tacala canhu arda can nabiga wuxuu ka sl sl nabigeena qaala nabigeena inuu yidhi awtiruu war witir la imaada qabla alfajri salaada fajr ka hore witrka la imaada marka qofka inuu boobsiyo oo deg intay salaad aan lagugu adimin ka hore laakiin alxamdulillah annaga beryahan dambe waxaa ilaahay fadligiisa xilliga salaadda ay dilaacayso jeebkaada iyo gacantaada ayay ku jirtaa telefoonkaada ay ku taallaa ay ku qoran tahay saacaddaadana kugu taallaa marka dhibba ma lahan xilligaad ku buuxsata iyo xilliga aad intaad tukan karta ma muxuu ahaa toban iyo kow ragcaoo tukan kartaa ma mid koobanaad tukan kartaa ma saddexdi basaad tukan kartaa ma hal ragca basaad ka gaari kartaa muadin ma weydiinaysid qof kalena ma weydiinaysid waxaad weydiinaysaa caddaadi waa fadliga ilaahi subxaana watacala uuna siiyey oo ummadihii naga horreeyay ayna haysan in badan oo ka mid ah marka nicamtaas iyada in laga faa'iidaysto oo qofka salaadda fajar ka hor watir uu la imaado waa wax aad u qiimo badan waana ma'muurka nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam ummaddiisa faray waayahay alwitru bacda aladaan baabu alwitri witr ayuu baabkan u baabiyay bacda aladaani marka la adimo kadib ma la tukan karaa aan marka aan dhegaysan xadiidku lix boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadis saxix isnaad ah qaala imam nas almt abarna yaxya ibnu xakiim almuqawim waa iqatun xaafid qala xadana ibn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy albasri waa iqa can shucba waa imaamkii can ibraahim ibn moxamed almuntashir alajdac alhamdani waa iqa can abi abis waa moxamed ibn muntashir alhamdani alkuufi waa iqa isna anahu isaga kaana wuxuu aday fii masjidi camr ibn sharaxbiil ninkaas camr ibn sharaxbiil la yihahdo oo iqatun caabidun mukhadram ahaa masjid uu imaamka ahaa ayuu joogay fa uqiimat salaatu salaadii ayaa la aqimay fajacaluu waxay guda galeen yantadiruuna inay isaga sugaan imaamkaa la sugaya fa ja uu yimid faqala wuxu ini ani kuntu waxaana uutiru mid witir tukada ayaan ahaa ictidaar ayuu bixiyey cudurdaarasho ayuu la imaaday waxaan idinkaga soo daahay witir ayaan tukanayey salaaddiina waa la aqimay qaala wuxuu yidhi wasuila waxaa la weydiiyey isagee marka ficilku u sameeyey ayuu marka u qiil baxsanayaa oo asal ayuu u raadsanayaa wasuila waxaa la weydiiyey cabdullaahi ayaa la weydiiyey cabdullaahi ibnu mascuud abcan haddii la ilaaqo hal bacda aladaani witrun aadaanka gadaashii witr miyuu ahaaday oo witr ma jira qaala wuxuu nacam ha wa bacda aliqaama kadibna witr wuu jira isna muxuu deliishaday xadiid soo socda wa wuxuu sheegay can nabiyi nabigeena uu ka sheegay sal slm annahu nabigeena naama inuu ka saaxday can asalaati salaada xataa alacat ishamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxda uma kadibna sallaa uu nabiga tukaday sunadii salaadda fajar ka horeysay uu tukaday haddii marka sunadii la qaleeyey witr in la qaleeyey maxaadiida saas uu ula jeedaa kolleyba saan umayna wallahu aclam baab alwitri witr lala imaado uu baabkan u baabay cala araaxilati qofka gaadiid isagoo saaran inuu witr la imaado oo dhib ay lahayn ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun lix boqol iyo ilan mogta sunanta mulaqa ah oonan raatibada ahayn in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku tukan jiray raaxilada dhibna ayna lahayn waa shay mashhuuroo dadka ay wada yaqaanaan laakiin witrkoo culus in lagu tukada raaxilada korkeeda iyo gaadiidka inay bannaanta waxaa laga yaaba dadka inay is yidhahdaan waa sidee sida rawaatibtii oo kale miyay tamis waa sidee waaya xadiidka kun iyo lix boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla akhbarana cubaydullahi ibnu saciid asarksi wa iqaة habt qala xadaثna yaxya ibn saciid الqaطaan waa imaamkii iqaة habt xuja can cubaydillahi ibn اlأkhnas can cubaydillahi bn اlأkhnas alkhazaaz الnakci wa saduuq can naafic mowla cabdillahi bn cumar can ibn cumar radi allahu ta anhuma ana rasul sl sl slm kan rasulkan wuxuu yutiru mid witir la imaado oo ku dul tukada witrka cala araaxilati gaadiidka uu saaran yahay ayuu nabigan ahaan jiray sala allah alay slam mar khalaas hadduu nabi maxamedna nabi maxamed ba alayh sl slam ku tukan jiray witrka gaadiid korkiisa dhib ma laha diyaaradiiad saaran tahay intay ummadda ay filmaanta iyo geemka iyo baddaas ku mashquulsan yihiin adiga eh, salaadaad iska tuka witerkaad iska tuka wax dhiba ah ilada ma lahan baawarku waa sidaasoo kale baski gaarigaaga ad wado ataa daroolkaad ka higto ama lagu waday iskaga tuka wax dhib oo ah ku sugan ma lahan qofka muuminka ah isaga meeluu joogaba waa iska necmaysan yahay diyaarad saarnaaw baabuur saarnaaw gaadiid dameer xataa saarnaaw eh, si kastoo tahay daa'ima yadkuru اllah alla xusaya subxaana wa tacaala wاdaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima salaadana waxaa weyaan meelaha dikriga ilahi subxana wa tacaala uu ku wada dhamaystiran yahay ama intiis badan ba ay ku jirta qur-aankiyaa ku jira oo ducadiyaa ku jirta oo tasbiixdiyaa ku jirta oo taxmiiddiyaa ku jirta oo takbiirtiyaa ku jirta oo tahliishiyaa ku jirta wax ka maqanba waa naadir oo dikri ilaahi subxaana wa tacaala waaya lidalika nabigeena sal slm waa ti u dhihi jiray arixnaa biha ya bilaal bilaalow salaada noogu raaxay waa ti uu nabigeenu dhihi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam waayahay xadiidku lix boqol iyo toddoba iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam nas alay akhbarna ibrahim ibn yacquub aljawزijani adimashqi wa iqat xaafid qala xadaثana cabdullahi ibn moxamed ibn cali abu jacfar alxarani weeyaan النفyلي وثقة xاaفظ قال xdثna زhير بن معاaوية وثقة xاaفظ ibn xur waa iqat faadil can naafic mowla cabdilahi bn cumar ana ibn cumar radia allahu taca anuma kaana waxa cabdilahi bn cumar yuutiru mid ku watriya oo witrka la imaado calaa baciri ritigiis isagoo saaran ritigi isagoo saaran ay witrka la imaan jiri wayadkuru wuxuu sheegi jiray ana nabiya nabigana sal slm kana inu ahay nabigeena calaih sl slam yafcalu daalika arrinkaa mid sameeya cabdulaahigaas hore oon soo marnay waxaa dhici karta inuu noqdo cabdulaahi bni cumar biqariinati الsaabiq wاlaaxiq biqariinati الsaabiq wاlaaxiq xadiidku lix boqol iyo iyo sideed iyo sideetanaad waa xadيث صaxiixa qaala اimam nas alي mat akhbarana qutayb bn saciid qaala xadaثna malik can abi bakr ibn cumar ibn cabdiraحmaan ibn cabdilaah ibn cumar ibn khaaab abtir waxaa meesha la mariyey inaba caadihan meel adagaa lagu xihay sayid cumar ayaa maalka <laughs> ninkaa la geeyey waa iqa can saciid ibn yasaar abulxubaab almadani wa waa iqat mutqin qaala qaala ibn cumar cbdulahi bn cumar wuxuu yidhi ina rasuula rasulka sal slm kaana waxaa rasuulkeenna yuutiru mid witrka la imaada cala ritiga korkiisa witrka ula imaada ayuu nabiga nahy sal slm baabun kamil witru witrka waa intee imisaa la witrka saddex qowl ayaa ugu muuqmuuqata witrka saddex qowl ayaa ugu muuqmuuqata qowlka koobaad qofka laba tukani matna matna matna matna sidaan soo marnay axaadiista badnayd oo sideed ahayd oo cbdillahi bn cumar uu nabigana ka warnay sal slm kadibna markii aad salaada fajarna ay dilaacda uu ka baqo hal hal rakc witr ula imaanaya waana qowlka aadka loogu badan yahay axaadiis badanna ay ku soo aroortay qowlka labaadna waxaa weeyaan saddex isku xiran ayuu la imaanayaa saddex isku xiran ayuu la imaanayaa qowlka u dambeeya waxaa weeyaan shan saddex may hal saddex shan todoba sagaal toban i kow intaasoo dhan watr waad ka dhigi kartaa qowlna saas ayuu qabaa laakiin sida loo badan yahay ama axaadiista nabigeena sal l slm ma'muurka nabigeennana ah axaadiista nabigeennana sal slm in badan ay ka warramaan waa halkaa ragca oo laakiin ay ka horaysa wax kale waxaa kaloo bannaan ayadna halkaa ragca keligeed inaad watir dukato oodan wax kale xataa qac ka siin ama aada taabanin wax dhiba ku sugan ma laha wallah aclam ya iyo hal ah, way ficantaha aad way ficanta laakiin midaan la ogolayn oo dadka qaarna inay ku dhacaan laga yaabaa saddexdii waxay samaynayaan labay tukanayaan ataxiyaadka ay la imaanayaan kadibna sida maqribkii ay u istaagayaan sida maqribkii ay u istaagayaan ta ayada witer lama dhah waa salaad maqrib kolley qalaad u niyota laga yaabaa ya taas witer maaha waa in marka labada gooni loo salaamo noqsado kadibna mid lala imaado laakiin inaad saddexdii isku xirto ataxiyaadna u dhexeeyo baabkaas baab la sheegay maaha meel meelkuma aan ku hayno ma jirto waayahay xadiidka kun lix boqol iyo sagaal sideetanaad waa xadii saxiixa ah. qaala alimam nas akhbarna moxamed ibn yaxya ibn cabdillaahi adduhli wa wahiqatun xaafid imaam qaala xadaanaa wahb ibnu jariir ibnu xaazim alasdi wahiqa qaala xadaanaa shucba waa imaamkii can ibtayaax yaziid ibnu xumayd adubaci iqatun habt weeyaan can abi mijlas abu mijlas waa laaxiq ibnu xumayd adubaci waa albasri waa can cumar cabdulahi bin cumar ayuu ka wariyey radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alwitru witerka rakcatun waa hal rakca min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ahaatay oo qofka soo kici kara laakiin qofkaan soo kici karin bacd cisha waa xadiidku lix boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas alay akhbarna maxamed bin bashaar waa bundaar waa iqatun xaafid qaala xaddatana yaxya ibn saciid alqaطaan wa moxamed ibnu jacfar waa qundar qaala waxay yidhahdeen xadaana waxaa noo warramay uma kadibna dakara wuxuu sheegay kalimatan eray macnaaha macneed uu yahay shucba yacni can shucba dhahdaya qaala shucba dhahdaya xadaana shucba dhahdaya ahbarna shucba kelimadii habkii shucba loogu wariyey ayuu kelimo un macnahaas u dhiganta ayuu sheegay can qataada ibnu dacamata saduusi اlbasri wa iqatun habt yudalis can abi mijlas haddaan soo marnay n cmr radi alahu ta anuma an nabina nabg sl sl qal nabiga inuu yidhi alwitr witrka rakcatun waa ragcad oo min aleyl min akhiri leyl habeenka akhirkiisa ah xadiidku lix boqol iyo kob iyo sagaashanaad wa xadiis saxiixa qaala imam nasai raxmtullah akhbarna alxasan ibn moxamed azacfaraniy saaxib ashaafici albaghdadi wa iqa can cafan ibn muslim asafaar albasri wa iqatun habt qala xadaana hamaam ibnu yaxya alcawdi albasri iqatun rubama wahim qala xadaana qataada ibnu ducamat basri can cabdilahi bni shaqiiqa alcuqayli wa iqatun fiihi nasb an ibni cumar cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allah ta ana rajula ba minha baadiyati reer baadiyaa sa'ala wuxuu weydiiyey rasuulah iyou weydiye sal slm can salaati leyli salaatuleylka iyo wax ka weydiiyey nabigeenna saxaabadiisna ka mid ayaa weydiiyey qaala kadib nabigeena wuxuu yidhi manaa manaa waa labo laba salaatu leyli manaa mana waa walwitr witrkana rakcatun waa ragcad oo min akhiri leyl habeenka akhirkiisa ahatay sida wanaaga badana sidaas ah laakiin qofka hadduu awal leylka la imaado oo waxyaabihii lagula ballamay saddexda shay lagula ballamay abu hurayra radi allahu ta ardaha ay ka mid ahayd in qofka uu sii tukado intuusa saaxanin hore marka cid kasta oo ku kadeedan soo kicitaanka oo markii un salaada fajar la adimo un madaxa ka inta la soo booda naxi lahayd ama murugoon lahayd haddaba iska tuka haddaba iska tuka hadduu marka allo ka kiciyana qaybta dambe labalabada iska tuka ama naqdigii madhabka naqdiga qaado oo buri oo baabkaas mar ama labo laba iska tuka marka laakiin qofka huba amaba ay u badan tahay inuu soo kaca laa shaka waxaa fadli badan aakhiruleilka qofka inuu witrka iyo qiyaamuleilka labadaba dib dhigto saas ayaa qiimo badan waa yahay baabu kayfa alwitru biwaaxida hal ragca habka loogu tukana witr loogu tukani ayuu baabkan ubaabay xadiidka kun lix boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai akhbarna rabic ibnu sulayman almuraadi wa saaxib shaafici iqa qala xadaana xajaaj ibn ibraahim alazraq wa iqatun faadil qala xadaana ibn wahb cabdullahi ibn wahb weeyaan wa iqatun ya cabdullahi ibn wahb wa iqatun habt xaafidna ugu dara caabid caabid caabid ugu dara caabid an amr ibn xari almisri wa iqaة xaafi an cabdiraxmaan ibn qaasim wa iqaة habtun faqiih xadaahu can abihi aabihiis ayuu ugu sheegay abtun iqatu habtun faqih waa isna abihi waa ninka la yihahdo qaasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiq radia allahu can jamiic can cabdilahi bn cumar wuxuu ka radi allahu ta anhuma can rasulilah wuxu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi salaatu leyli salaada habeenka matna matna waa laba laba faida aradta haddii aad doonto an tasarifa inaad iska gidoonto oo ama aad iska saaxato ama aad danaysato ama aad waxaa weeyaan iska wardiso ama aad qur-aan akhrisato ama dana kale iska qabsato ama aad safartidba e farkac rukuuc biwaaxidatin hal hal tuutiru laka way tiro dheer bay kaaga dhigaysaa maa qad sallayta wixaad tukatay saas ayuu nabigeenna amar ku bixina sala allahu calayhi waaali wasalam xadiidku lix boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadid saxiix isnaada qala imam bn sacid axbarna qutay ibn saciid qala xadadana khaalid ibnu ziyaad alasdi waa saduuq النافع mولى عبد الله بن cمر بن cمر رضي الله تعالى q عبد الله بن cمر qاaل رsuل ل رsulka وu sل sلم صلاaة الleyل صلاة leilka mثنى mثنى waa laba labo witr witrkana ركcaة waaxidة waa hal ركcة caaw marka waxaa weeyaan waa subc waa muraajaca ya wax cusub oo badan meesha ma yeelaan ma شhاء الlaه xadiثku لح بqل iyo aفar iyo sagaaشhanaad xadيi صحيح qال imam أخبرna محمد بن سلامة المuرادي وثقة والxارث بن مسكين قراءة عليه وأn أسمع xاrث iبن مسكين iyo qisada dhex taala aلimaم النسائي ma tqaana qira'atan caleyh waana asmac ma xasuustaan shee cusmaan ya a a maxay isku qabteen ya codkar uqaada lagu yiri ha imaam nasaa muxuu ahaa a aye dhankaan aadaynaa dhankaan bas bash kama soo dhintay aye maxaa la isku qabtay ninka la yidhaahdo ibnu miskiin iyo ninka la yidhaahdo alimaam nasaa waa sheekh iyo xilowgiisii laakiin isma arkayaan online ma jirin berigaas moogta online haddii aad jiro ama waxyaaba la duuba si un baad wax iskaga farsamayn lahaa sheekhi marka waa isku dhacsanayen waa iskugu dhaceen fadal alimaam النasaa-i iyo amiirka magaalada joogay ayaan isku fiicnayn aada iskugu fiicnayn ya ya maya alimaam النasaa-i iyo amiirka magaalada xukuma oo madaxa ninka madaxda ka wadankaas imam النasaa-i u joogay iyo waxaan isku fiicnayn alimaam النasaa-i waxbay isku qabteen waxay isku qabteen marka adiga iskuma ficneen ninka la yihahdo marka afun afun xari waa xari xari nacam alxari xari iyo waxaan isku ficneen iyo ninka la yihahdo iyo amiirka imaam nasaa maha afwan jazaaka allahu khayra xari iyo waxaan isku ficneen iyo amiirka imaam nasaa marka jubbad iyo ragga qudaada ah dharka officialka loo yaqaan ama rasmiga rasmiyaadka hadda sacuudiga oo kale tusaalahaan marka xafladaha rasmiga jiraan iyo ragga madaxda iyo alkaa martaan yar cabaayad ahaanta mashla ah, mararka qaar khudbad aan ku akrino kaasoo kale qofkaan xirnayn looma ogola marka hadda tusaale ahaan rasaaisha cilmiga la niqaasha oo kale oo qofka magisterka doctoorada iyo ragga wax niqaashan oo qofka imtixaamayaan waa inay ragkaa soo xirtaan sida asalka saas wa qaadiga qudaadan al argooni ay leeyihiin dharkan officialka oo hadda oo la xirto hadda baarlamaanka waad aragtay markii dadka ay eh, joogaan dhar suud iyo hawlaa jira moogta marka isagoo dharkii labisan ayuu arkay markaasuu is yiri malaha ninkan suldaanku kaa dhowi markaasuu ka fiijiyey casharki wuxuu yidhi agtayda imaan meeshaan kugu arkay uu ka fiijiyey muxuu samaynaya marka online ma jirto meesha meel online baabka ma yeelin cilmigiisana u baahan yahay kadibna kaadkaasuu fariisanaya meeshaas dambe ayuu fariisanaya meesha isku laabaya markaad fadhiisto casharka bilaabaya halka isku laabi dabashaas iyo qoraxdaas iyo waxaas kulli dul qaadanaya halkaasuu fadhini cilmigaasu halkaas ka xifdini ka qaadi walaalkan axaadiisu ka warina wax la koobi kara maaha laakiin ma hor fadhiyo marka muxuu leeyahay hadda ma ujeedan wuxuu leeyahay wuu noo warramay wa ana asmac qira'atan calayhi isagoo lagu dul akhrina wa ana asmac anoo aan maqlahay xadaanii ma dhihi karo intaasna wari warac iyo xaalmaradnimo iyo cilmigiis inuu baraka yeesho oo toos inuu sheekhu ugu qaadanin u caddayo ayuusan hal xadii ma dhaafay hal xadii kulli uu sheegi bal fiiriy wuxuu leeyahay akhbaranaa moxamed ibnu salmat almuraadi wuu noo warramay isaga iqatun tabtua walxaari ibnu miskiinna waa noo warramay qiraa'atan calayhi waana asmac isagoo lagu dul akhrina anna waan maqlay intaad ka maqlaysa majlisaas fadidimaya kaadku ku laabna meelahaas waaya walafdu lahu lafdigana waxaa iskala hadda aan soo keeni doona alxaari ibnu miskiin baa iskala waaya waa iqatun tabt isna an بن القاسم عبدالرحمن بن القاسم قال حدثني مالك بن انس بن الهجرة عن نافع عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار العدوي واثقة عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجل با سأل ويديey رسول الله ويديey صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل wax ka weydiiyey faqala rasul wu rasulka al sl slm salaatu leyli matna matna waa laba laba faidaa khashiya hadduu ka baqa axadukum midkiina subxa in salaadda ay ku dilaacdo hadduu ka baqo sallaa rakcatan buu tukanaya tuutiru waaxidatan rakcatan waaxidatan ayuu tukanayaa keli ah tuutir lahumaa qad sala wuxuu tukaday watar ugu dhigaysaa saas ayuu nabigeena yihi sal allahu alayh ali wslm xadidku lix boqol iyo iyo sagaashanaad waa xadid saxiix qaala imam nas alay sl akhbarna cubaydilah cubaydullah ibnu fudala ibnu ibraahim ayaa noo warramay qaala ah, xadaana muxamed yacni ibn mubaarak alqurashi الsuuri wa iq qaala xadaana mucaawiya ibnu salaam wa iq can yaxya ibn abi kaiir wa iqatu tabtun yursil kaiiru tadliis walabsaan qala xadaثnii abu سلمة بn cبdiرحman wa ثiqaة habt فقيه ونaafic mowlى cbdالlahi بn cmar can cbdالlahi بn cmar bn cumar weeyaan can rasul ayuu ka wari sal sl anahu rasuulkeenna anahu isaga dhah damiirka wuxuu noqonayaa intuu noqonaya ya ibn cumar samichu ka maqlay qol isagoo ayuu ka maqlay salaat leyli rakcatain rakcatayn salaada habeenka waa laba laba rakca faida khifta hadii aad ka baba suba salaad subax fawtir witir la imaw biwaaxidati hal rakca oo gooni keligeeda la imaw weya xadiidka u dambeeya cashirka insha allahu tabarak watacala kun lix boqol iyo lix shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih atulah akhbarana isxaaq ibn mansuur alkawsaj waa hiqatun tabt qaala anba'ana cabduraxmaan ibn lmahdi waa imaamkii qaala xadaana malik ibnu anas imam daar hijra can zuhri maxamed sham zuhri waa imaamkii can curwat ibni zubayr wa iqatun sabtun faqiih can caaishata um muminiin radi allahu taala adaha ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigan wuxuu aha yusallii mid tukada meeleyda habeenka ixdaa casharata ragca tobani kow ragca ayuu tukan jiray yuutir wuxuu witr ka dhigan jiray minha iyada biwaaxidatin mid kaligeed ayuu gadaal ka dukan jirayo tobani kowgaas midda u dambaysa ayaa witr ahaan jirtay uma kadibna yatajicu nabigu uu saaxan jiray calaa shiqihi alayman dhankiisa midigtu u saaxan jiray si uu nasto xadiidkan idijaaca iyo hurdadan amaba jiifkan dhinac loo saaxana sida mashhuurka ah oo waxaa weeyaan eh, in badan ay ruwaadda wariyaan waa bacda rakcatay alfajri labada ragca markay salaadda fajar dalaacda kadib oy salaadda caddaata kadib uu nabiga tukan jiray kuna sheegay khayru min addunya wamaa fiiha iyada inay ka khayr badan yihiin adduun iyo waxa alla wixii ku sugan labada ragca kadib inuu nabigeena cala sla slam midig u saaxan jiray arinta ayada ayaa asal ah arrinta ayada ayaa asal ah lidaalika eh, rag ayaa waxay ku xukumeen inay shaad tahay arrintayda witer kadib inuu nabigeenna dhinac dhulka dhigi jiray ood nasan jiray inay shaad tahay ay ku sheegeen laakiin ya muxuu qaybtan dambe miya laakin dikra iltijaaci bacda alwitri shaadun wاlmaxfuudu bacda sunati اlfajri laakiin warka isaga laguma raacay saaxibu dakhiirat اlcuqba iyo rag kaleba iyo rag kaleba waxaa weeyaan waxay leeyihin maya alimaam malik ninka wariyey oo ziyaadadan la imaaday waa alimaam malik oo witrka kadib inuu nabigeena dhinac ulka dhigi jiray cidda sheegtay waa qofke oo la gooni noqotay waa alimaam maalik imaam maaligana itqaanka iyo xifdigiisana iyo booska uu joogan waad garan kartaan marka imaam maali ayaa la gooni noqday keligeed in shaad loogu xukumo arrinta ayad arrin jirta maahan ay leeyihiin sida saxdana waxay leeyihiin in nabigeena calayhi salaa slaam facala hada maratan wa kaana yafcalu hada miraaran midaan oo waxaa weeyaan salaada subax labada ragco ka horeys kadib inuu madaxa dhulka dhigo oo yarna midig u saxdo asal ahaan saasaa u badnayd laakiin witerkana inay mar uu sameeyey waxba dhibaato ah kuma sugna marka xadiidka in shaad lagu xukuma sax ma ay leeyihiin hada wallah aclam w sal اllah sl abdi rasul mustafa